رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رعيتي سخيامين أيه ee daalimka ee jaa'irka ah waxaynuna maraynay xadiiska boqol iyo sideedaad wa qaala calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi alimaamu imaamka alcaadilu ee caadilka yudiluhu allahu ilaahay baa hadheeya subxaanahu wa tacaala fii dilihi ay fii dilli carshihi taawiil la taawiiliyey maaha riwaayad baa ku soo aroortay ilaahay wuxuu hadhiyaa hooska carshigiisa ayuu hadhiyaa imaamka ama madaxweynaha ama boqorka caadilka waa xadiiskii macruufka ah ayaad garanayseen sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dilla ilaa diluh waxaa ugu horreeya alimaam alcaadil washaabu nasha'a fii cibaadati rabbih wa qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi almuqsiduuna kuwa cadaaladda samaynaya calaa manaabira mimbarro dushood bay ku sugan yihiin maalinka qiyaame mimbarradaasoo min nuurin nuur ah mimbarro iyo kuraasu nuura loo dhigay oo iftiimay alladiina kuweeye yacdiluuna ku cadaalad samaynayey fii xukmihim xukunkooda dhexdiisa iyo wa ahlihim ehelkooda iyo wamaa walluu wixii ay tawaliyeen ee ay maamuleen gacantooda wixii ku hoos jiray ayay ku u cadaalad samaynayeen garsoor fiican bay u sameeyeen cadaaladdu sidaynu tilmaannay waa shayga ilaahay subxaanahu wa tacaala samaawaadka iyo arlada uu ku taagay khalqiga iyo naflayda iyo noolahoo dhanina waxa uu dugsanayaa waa cadaaladda cadaaladduna waxay ka timaadaa laba jaanib ama laba dhinac bay ka timaadaa dhinaca koowaad waxa weeye alcadlu fi alqadaa qadaha iyo xukunka marka loo garsoorayo in loo cadaalad sameeyo dhinaca labaadna waxaa weeye alcadlu fi alcadiya waxsiinta iyo deeqda iyo xoolaha marka loo qaybinayo hantida muslimiinta ka dhexaysa in loogu cadaalad sameeyo labada xadiis ba imaamu muslim baa warinaya waana xadiiska cabdullaahi bni camr ibni caas wuxuu leeyahay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ina almuqsidiina cinda allahi calaa manaabira min nuur weliba can yamiini araxmaan allaha raxmaanka midigtiisaa loo dhigaya dhanka midig wa kiltaa yadayhi yamiinun labadiisa gacmoodba alle subxaana wa tacaala waa midig midig iyo bidix ma kala leh alle labadiisa gacmoodba waa midig maxaa yeelay bini aadamkaa lagu yaqaanaa midig iyo bidix gacan awood weyn iyo gacan xoogaa ka ah yacnii tabar daran ama ka liidata wa kiltaa yadayhi yamiinun aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahliihim wamaa wallow xadiiskan oo kaleu la macnaya wa qaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi shiraaru a'immatikum madaxdiinna hogaamiyayaashiinna waxaa ugu shar badan aladiina kuwa tubqiduunahum aad u cadhoonaysaan ee idin cadhoonaya wa aad nacdalaysaan oo wayalcanuunakum iyaguna idin nacdalaya qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allaahi rasuulka ilaahay ow afalaa nunaabidhum afalaa nunaabiduhum bisayf ma tuurnaa oo seef ma kula dagaalana qaala wuxuu yidhi laa maya maa aqaamuu intay oogayaan fiikum dhexdiinna asalaa salaada intay oogayaan rawaahumaa waxaa warinaya labada xadiisba muslimun imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya maanic marka dhiigoodii in la daadiyo madaxdii iyo hogaamiyayaashii bulshada muslimiinta hogaaminayay iyo in lagu baxoo loo jamhadeeyo maanica diiday waxa weeye waa salaada riwaayo kalena nebigu wuxuu leeyahay fi saxiixayn min xadiidi cubaadata ibnu saamit nebigu wuxuu leeyahy ilaa an taruu kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan wa qaala calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ina allaha alle subxaanah wa tacaala layumli wuu u kaadiyaa wuu u kortaa alle subxaana wa tacaala oo cuquubada uma soo dedejiyo lidaalimi midkii daalimka ahaa xataa idaa akhadahu ilaa markuu qabto lam yuflithu ma fakado alle subxaana wa tacaala kama fakado uma qara'a wuxuu akhriyey wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid ishaaradu waxay ku dhacaysaa wakadalika ummadaha hore ee reer caad iyo reer samuud iyo dadkaa la soo halaagay laga sheekeeyey sidaas oo kale loo halaagay ayaa akhadu rabbika rabbiga qabashadiisu ay tahay idaa akhada alquraa degmo markuu qabto walxaal hiya iyaduna daalimatun mid gardarsatay oo dulmi iyo xadgudub samaysay ay tahay ina akhdahu alle qabashadiisu aliimun mid daran weeye yacnii aliimun mid xanuun kulul weeye shadiidun daran muttafaqun calayhi waqaala calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi limucaadin mucaadi ibnu jabal wuxuu ku yidhi lamaa bacasahu ila alyamani yeman markuu u diray wuxuu ku yidhi iyaaka iska ilaali wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa sharafta leh iska ilaali sakada markaad ka qaadayso neefka ilqabatinka leh wankii yacnii idaha ku jiray iyo awrkii geela ku jiray iyo dibigii looda ku jiray ha ka qabane wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa sharafta la iska ilaali wataqi iska ilaali dacwata almadluumi dacwata almadluumi midka la dulmiye baryadiisa iska ilaali fa innahu arrinkiiyo shanigu waxaa weeye laysa beynahaa baryadaa ma ahaanin dhexdeeda iyo wabayna iyo wa bayna allaahi alle wa watacaala dhexdiisa xijaabun wax xijaaboo kala teedaya baryadaas ma jirto ilaahay subxaanahu watacaala wuu ajiibi muttafaqu calayhi ruuxa yacnii madluumkee la dulmiyey walow hadduu doono gaalba ha ahaadee ilaahay subxaana wa tacaala baryadiisa waa la ajiibi waana loo hiilinoo ilahay wuxuu leeyay la'ansurannaka walow bacda xiin walle waan kuu gargaari yacnii wakhtina ha ahaato wakhti ka bacdina wa qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi ina kuwa wax ilaaliya qowsaarada xoolaha raaca waxaa ugu shar badan alxudama kuwa wax burburiya ugu shar badan hogaanka iyo talada muslimiinta kuwa hayana waxaa ugu shar badan kuwa wax burburiya miday xidhaan miday dilaan miday yacni haddii ilaahay kuu ron yahay gaal shira u dhaadhiciyaan nebigu wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku matelay ninkii xoolaha raacayay xoolo raaca waxaa ugu shar badan midka wax walba burburiya xoolihiibuu dili neefkiibuu garaaci yani meeshii baadka lahayd iyo ogbaadka lahaabuu u diidi kaasoo kale marka kana wuxuu ka dhigan yahay hogaanka bulshada muslimiinta hogaaminaya ummadda inuu waxaa diintooda iyo adduunyadoodaba anfacaya labadaba uu kula dadaalo ayaa markaa loo baahan yahay axaadiistii hore tirada badnayd shalay baynu ku soo marnay muttafaqun calayhi wa qaala calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi salaasatun saddex laa yukallimuhum allahu ilaahay la hadli maayo walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaamati walaa yusakiihim fadakara minhum wuxuu sheegay almeliku lkadaab nin boqora madaxa madaxweyneah oo beenaalo ah maxaa yeeley waxaynu nini beentu raacyada iyo hogaankaba xaaraan bay ka tahay laakiin isaga asbaabta ku kaliifaysaa daciifo yacnii dhaqan xumo ku jirta darteed buu beenta u sheegay maxaa yeelay asbaabtii beenta ku kaliifi lahayd oo dhani qawi maaha waa daciif hadday hogaan iyo xukun tahay isagaa haysta hadday xoolo tahay isagaa haysta wax marka ku kaliifa been inuu sheego ma taalo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala tilka middaas addaaru ee daarta ah ee al aakhiratu dambaysa najcaluhaa waxaanu ka yeelaynaa liladiina kuwii baanu u yeelaynaa laa yuriiduuna aan doonayna culuwan korayn fil ardi arlada inay ku koreeyaan walaa fasaadan fasaadna aan doonayn dhulka inay fasaadiyaan waalcaaqibatu cidhibta wanaagsanina lilmuttaqiina alla yaqaankay u sugnaata aakhiro daarta wanaagsan waxaa ilaahay siinaya subxaana wa tacaala qolada laga helo laba tilmaamood oo ah inaanay kibir iyo isla weyne aanay ku jirin oo adduunka aanay doonayn inay ku koreeyaan arlada inay fasahaadiyaanna aanay doonayn ee doonaya arlada inay islaaxiyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala mabdi'iisa iyo kitaabkiisa ay ku islaaxiyaan wa qaala nabiyu sala allahu aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi innakum idinku taxrisuuna waxaad ku dadaalaysaan cala alimaarati madaxtinimadii baad ku dadaalaysaan wasatakuunu waxay ahaan doontaa nadaamatan qoomamo shay laga qoomamoodo oo laga tiiraanyoodo yowma alqiyaamati maalinka qiyaama alle maxaa kuu geeyey naftaadiibaad yani ruux waliba tiisiibuu wuxuu taagan yahay nafsi nafsi ambiyadiibaa waxay taagan yihiin nafsi nafsi marka ummaddan taladeedii lagu weydiiyo yacnii nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi nicmat almurdica wa bi'sa alfaadima yacnii waxaa nicmo lahaaday shayga yani midkay nuujinayso marka hore way ku buunbuunin baash waa marka hareeraha lagaa yaaco oo istaaf yacnii yeelato oo hadii ilaahay kuu runya dadka inaad ka sarrayso ay u muuqato oo way ku buunbuunin kadibna naaskii ay ku nuujinaysay bay kaa gurinaysaa marka xilkii lagaa qaado ama mas-uuliyaddii ama wixii adduunkaadba ku arkata iyadoo aan cidina wax ku weydiinayno bannaankaasaad iska taagantahay marka nebigu wuxuu yidhi waxaad ku dadaalaysaan madaxtinimada maalinka qiyaamana qoomamo iyo tiiraan tiiraanyay noqon doontaa rawaahu lbukhaari wa qaala sala allah aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi innaa wallaahi ilaahay baanu ku dhaaranay annagu laa nuwalli taladayada u dhiibi mayno laa nuwalli u dhiibi mayno haada alcamala camalkan yacnii talada iyo camalka muslimiinta u dhiibi mayno axadan ruuxoo sa'alahu weydiistay ow axadan ama ruuxoo xarasa calayhi ku dadaalay muttafaqun calayhi af iyo adinba hadduu bahasha madaxtinimada uu ku doono loo dhiibi maayo hogaanka iyo talada islaamka sida lagu yaqaan anaa u habboon ama si guud haw muujiyo ama si sarbeeba haw muujiyo si guuddee waa tan muuqata ee lacagta lagu bixinayo ee qofkii u ololeynayo ee ha la doorto ama si sarbeeba u bixinayaayo sida sarbeebta uu bixinaya wuxuu leeyahay maxay ka garanayaan hogaankiiyo talada saasaa wax loo maamuli lahaa dadaan ehel u ahayn baa hawshii haysta muxuu muujinaya asagu macnaha haddii hawshaa loo dhiibi lahaa inuu hagaajinayo waa fariin marka uu diray xadiiskan abuu muusa alashcari laba ninoo ashcariyiinoo la socday baa nebiga waxay weydiisteen xil taladii iyo mas-uuliyadda ilaahay ummadda kuugu dhiibay wax noo dhiibbay yidhaahdeen abu muusa o adigu maxaad qabtaa buu nimankan rasuulka ilaw aniga waxba iima sheegin markay ku soo aadayeen nebigu wuxuu yidhi laa nucdi alimaarata calaa man sa'alaha madaxtinimada iyo hoggaanka u dhiibi mayno ruux isagu weydiistee abuu muusa orad adigu yaman aad wa qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi yaa kacab ibnu cujra kacab ibnu cujrow acaadaka allaahu ilaahay ha kaa magangeliyo allah ha kaa samata bixiyo min imaarati sufahaa dadka wax magaradka ah imaaradooda iyo hogaankooda iyo taladooda ilaahay ha kaa badbaadiyo umaraa'un hum iyagu umaraa'un umaro weeye dad madaxa weeye waa jamcu amiir yakuunuuna waxay ahaanayaan min bacdi aniga gadaashay walaa yahtaduuna ku hanuuni maayaan bihadyi hadyigayga walaa yastannuuna yacnii sunno ka dhigan maayaan bisunnatii sunnadayda sunno ka dhigan maayaan buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh saxaxahu alxaakim xasanahu alalbaaniyu fii mishkaati almasaabix saddex kun iyo toddoba boqol yacni ayuu ku saxiix yeelay min xadiisi jaabir bni cabdillah wa qaala calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi halaadu dacwaatin mustajaabaat saddex alla bari waa la ajiibayaa laa shaka fiihinna shakina kuma jiro dacwatu almadluumi midka la dulmiyey baryadiisa ilaahay waa ajiibayaa wa dacwatu lmusaafiri ruuxa musaafirka ana baryadiisa ilaahay wuu ajiibi wa dacwatu lwaalidi calaa waladihi dacwada ee waalidku ilmihiisa uu ku habaaro ama uu ugu duceeyona alla wuu ajiibaya subxaana wa tacaala yacnii dacaa ilaa hadday ka dambayso ducaa loola jeeda dacaa liya wuu ii duceeyey calayhi hadday ka dambaysana dacaa alayhi wu habaaray waay wuu habaaro waa guhaamay walidaalika jurayj oo nin cibaado badan oo reer bani israa'iil ka sida fi saxiixayn ku sugan hooyadii baa soo booqatay nin iska cibaado badan oo yacni marka aan fiqiga iyo diinta fahamsanayna uu iska ah caabid buu ahaa laakiin caalim maahayn markaasay hooyadii u yeedhay yaa jurayj markaasuu wuxuu yidhi allaahuma ummii wa salaatii ilaahu hooyada iyo salaadayda kee doortaa salaaddiisiibuu iska wata de waajib iyo sunna hadday kulmaanna kee la hormarinaya waajibkaa la hormarinaya waalidka in la ajiibo waa waajib salaadduu ku jirayna maxay ahayd sunna ilaahu hadilin bay tiri kani ilaa uu dumarka sharmuutooyinka wejigooda dumarka xunxun ilaa uu fiiriyo waa la imtixaamay marka haweeney intay nin tii iga sinay isaga markaa aragtay ninkan nin cibaado iyo ujeeda inuu yahay intay nin tiri iga sinaysobay isaga dusha ka saarto tiri jurayj baa ma kan suumicada ku jira waa loo yeedhay wixii baa laga burburiyey wuu qoslay marka maxaad ku qosashay baa layidhi waxaa laysyidhi dembigiibuu qiranayaa markaasuu waxaan ku qoslay waxaa i asiibay buu yidhi habaarkii hooyadaybaa i asiibay marka waalidka ducadiisa iyo habaarkiisuba labadaba waa loo qabanaya ilmaha waa loo qabanaya sanaduhu qawiyun waana saxiixo horaynu usoo marnay saxiixuljaamic saqiir iyo saxiixada intaba waa ku saxiix yeela sheikhu alkabiiratu alraabicata cashara kabiirada afariyo tobnaad waxa weeye waa shurbu lkhamri khamriga cabitaankiisa wain lam yaskar minhu yaanuba ku stirqaabin ruuxii ama ha ama yaanu ku sirkhaamin khamriga cabitaankiisu waa kabiira min alkabaa'ir qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow can ilkhamri khamrigii bay ku weydiinayaan iyo walmaysiri khamaarkii qol waxaad tidhaahdaa fiihimaa labadaa dhexdooda waxa ahaaday ismun kabiirun dembi weyn baa ahaaday wa manaaficu linnaasi wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa dadka xoogaa manaafica ugu jirta marka adduunyada laga eego laakiin dembiga ku jira ka weyn yacni maslaxada iyo nafciga ku jira wa qala tacaala ilahi wuxuu idhi yaa ayuha aladiina akhyaartii aamanuu alla rumeeyeyo inama alkhamru khamrigu iyo walmaysiru yacnii khamaarkii iyo walansaabu sanamadii iyo walaslaama leebabkii rijsun waa qurun oo min camali shaydaani shaydaanka camalkiisa ee fajtanibuuhu ka dheeraada lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaan walaslaam waa leebabkii sanamada waxaa ag fadhiyey niman afceliyayaal oo ka afceliya yaa rooxaanta iyo muxuu ahaa islaamaha saarka daweeya yidhahda saar baanu tumayna waxay leeyihiin qolo caalaqad la yidhahdo ka afceliya marka sanamka ninkaa ag fadhiyey baa wuxuu haystay yacni aslaamta iyo qoryahaasuu haystay ninku markuu damco xaajo iyo dan inuu galo qorigaasaa marka loo tuurayo saddexda qori marka mid waxaa ku qornayd laa midna waxaa ku qornayd nacam midna waxba kuma qornayn safar buu doonayaa inuu galo ha la ii faaliyo qorigii nacam baa usoo baxday ha safarkaagu waa fiican yahay ninkii dhallinyarada ah ee doonaya inuu guursado nacam baa usoo baxday ha gabadhani khayr bay ku leedahay ayib maya laa kuuma fiicna ka joog marka ilaahi wuxuu leeyahay rijsun waa qurun dhammaantoodoo min